بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الصحيح والمعتل من الأسماء أسماada midkeeda صaxiixa ah iyo midkeeda muctalka ah asmaada ayaa waxay u qaybsantaa labadaas qaybood muctal iyo صaxiix muctalka marka waxaa iskula jira maqsuurkii iyo manquuskii labadaas wa atanaawalu fii hada albaabi baabkan waxaan uga hadli doonaa maa yaati waxa soo socda alismu saxiixu alaakhir washabiihu bisaxiixi alaakhir isimka meesha u dambaysa saxiixa ka ah iyo isimka meesha u dambayda muctalka ka ah laakiin waa muctal saxiixa shabaha الصحيح alaakhir sid waa sida rajul cabdun sahlun maaun shayun imru'un imru'un xarakada ra'dana waxaan dhahnay waxay taabic u tahay xarakada icraabka imru'un markuu godan yahay xaalatu rafcaha markuu joogo ra'duna waa godan tahay imra'an markuu nasbisan yahay oo xaalatu nasbigu joogana waa fadxisan tahay imri'in markuu xaalatu kasro uu joogo ra-duna way kasrisan tahay qaari'atun raadiyatun caaliyatun dhammaantood waa asma wada saxiix ah ashabiihu bisaxiixi laakhir isimka meesha dambe muctalka ka ah laakiin saxiixa shabaha huwa smun mucrabun isagu waa isim mucrab ah isimkaasoo fii aakhirihi meesha u dambeeda waawun ay ahaatay ow yaa-un ama ya ay ahaatay waawdaas iyo ya-daasoo qablahumaa uu ka horeeyo xarfun saakinun xaraf reeban waaw iyo ya ayaa u dambeeda marka waa muctal aakhir laakiin xaraf reeban ayaa ka horeeya saas daraaddeed waxay shabaheen isimka saxiixa ah oo waxay ka shabaheen xarakaadkao dhan way wada qaadanayaan sida isimka saxiixa xarakaadka u wada qaato dalwun waa isimkii waawda ay u dambeyday dalwun dalwan dalwin baa leedahay waawa u dambeyda qablahaa xarfun saakin caduwun waaw baa u dambeyda soo ma aha yaana ka horeeya xaraf saakin ah oo ah waawda bahwun wa huwa sadru waa laabta waabaa u dambayda xaraf saxiix ah oo saakin ayaa ka horeeya oo haada ah. iyado ya ay u dambaydo dhabyun waa cawlada ya u dambayda qablahaa xarfun saakin oo ah ba'da hadyun sacyun waa lamid asna almuctalu min alasmaa asmaada muctalka ah labay marka u qaybsamaan manquus iyo maqsuur alismu lmanquusu isimka manquuska ayuu ku hormaray huwa smun mucrabun isimka manquuska waa ism mucraba ah isimkaasoo aakhiruhu yaaun un laazimatun aakhirkiisa yaa laasima ay ahaatay yaadaasoo maksuuru maa xaraf midkiisa kasrisan uu yahay qablaha ayada ka horeeya waa isim aakhirkiisa ya ay ahaatay yaadaas oo xarafka ka horreeya uu kasrisan yahay tusaale alraaci alqaadi ya u dambayda xarafka ka horeeya oo caynta iyo daadkaana way kasrisan yihiin wa sumiya manquusan isimkan waxaa manquus loogu magacaabay linuqsaani xarfin minhu xaraf baa ka nuqsaama fii xaalati tankiiri markii la tankiiriyo marka al uusan wadanin qaadin raacin daacin soo dhihi maydid wa wasnuhu faacin laamulkilimihii baa ka maqan bacdamaa laantaasu ay ka maqan tahay xaalatu tankiirka ah saas daraaddeedaa manquus loogu magacaabay linuqsaani xarfi minhu fii xaalati tankiir wahuwa xarfu lcilati waa xarfu cillaha xarfu cillahaas oo ah ya-da waa laamulkelimihi qaadin raacin ow liannahu lam tadhar cala alyaai xarakatun fii xaalatay alrafci waaljari ama waxaa manquus loogu magacaabay waxa ka nuqsaamay waa xarako ee eh, xaraf ma ah xarakadaas goormay ka nuqsaantay markuu xaalatu rafcaha uu joogo iyo xaalatu jarka markan uu ka hadlaana waa isimka manquuska markuu al wato alraaci alqaadi xaalatu rafcaha marka uu joogo damadu ma ka daahire maya waa ka maqan tahay jarka marka uu joogo marartu bilqaadi wa marartu bidaaci kasradu miyay ka daahire maya laakiin caalatunasbaha marka uu joogo fatxadu waa ka daahire qoladan marka waxay leeyihiin manquus waxaa loogu magacaabay domadii iyo kasradii ayaa ka maqan waxaa ka nuqsaamay marka waa maxay waa xarako oo ah domo iyo kasro waxa uu haysana waa fatxadii keliya saas daraaddeed aa manquus loogu magacaabay qolada horena waxay lahaayeen waxa ka nuqsaamay waa xaraf ee xaraka ma ahayn laakiin labadoodaba marka la isku daro manquus waa yahay sababtoo xaalad xaalatu nakiro marka uu joogo munakar uu yahay xaraf waa ka maqan yahay markuu al alwadana xaalatu rafca xaalatu jarka xarakadii way ka maqantaho damadii kasradii ah manquus marka labadaba in loogu magacaabay way dhici kartaa alismu lmaqsuur ismka maqsuurka ah alismu lmaqsuuru isimka maqsuurka ismun mucrabun waa isim mucraba isimkaasoo aakhiru alifun laazima aakhirkiisa alif laazima ay ahaatay waa isim mucraba maxaa ku baxay wixii mabni ah isim mabni ah marka maqsuur lama dhaho sidoo kalena manquus lama dhaho aakhiru alifun laazima alif laazima ah ay u dambaydo alifta laazimadan haddee markasta waa inuu fatxo ka horeeyo ilan alif markasta xarakada ka horeyda inay fatxo noqoto alifun laazima marka uu leeyahay maxaa ku baxaa aliftii laazima aan ahayn sida laqiitu akhaaka alifteeda akhaa aliftaas isimkaas oo kale waa isim mucrab ah laakiin la dhihi maayo waa maqsuur maxaa dhacay aliftan laazimo ma aha xaalatu jar hadduu tago akhi uu noqonaa xaalatu rafca hadduu tagana akhuu wa sumiya maqsuuran waxaa maqsuur loogu magacaabay liannahu lam tadhar maxaa yeelay ma aysan muuqanin calaa aakhirihi aakhirkiisa calaamaatu licraabi icraabka calaamaadkiisu ka muuqan maayaan ilan alif xarako ma aqbasho min alqasri ayaa laga keenay wa huwa alxabsu waa xabsiga ama celinta wa minhu qowluhu tacaala xuurun maqsuuraat fi lkhiyaam ay maxbuusaat qoladaani marka waxay leeyihiin isimkan waxaa maqsuur loogu magacaabay maxaa yeele waxaa laga xabisay ama laga manciyey xarakaadku inay akhirkiisa kasoo daahiraan aw liannahu jaa anqasa min almamduud ama waxaa maqsuur loogu magacaabay wuxuu yimid mamduudka asagoo ka nuqsaansan oo see uga nuqsaansan yahay mamduudka aakhirkiisa maxaa noo yiilay yaa hamsadaas maxaa ka horeeyey alif aliftaas darteed uu mamduud ku noqday soo ma aha isimkaas mamduudka ah aliftii uu mamduudka ku noqday ayaa kan ka maqan ilan sida aan soo sheegnay isimka mamduudka ah aakhirkiisa hamsada taalla waa munqaliba can alif taniif alifu taaniidkii ayaa hortiis waxaa lagu ziyaadiyey alif lilmaddi isimkan marka maqsuur sababta loogu magacaaba waxay tahay isimkaas mamduudka ah aliftii hamzada ka horeyday oo uu watay ayaa kan ka maqan macnaheed waa saas marka o lannahu jaa anqasa min almamduud walqasru huna bimacna naqsi qasrigana waxaa laga wadaa nuqsaan waxaa ka nuqsaamayna waa aliftaas maqsuurku marka waa ضid اmamduud fi hada اmacnaa mamduudka ayuu lidkiisa yahay wa hadihi اlalifu fi aakhir اlsmi aliftan isimka aakhirkiisa ayay ahaatay wa hiya munqaliba aliftaasi waxay kasoo gadoontay can waawin aw can yaa-in wa hadihi alif aliftaas wuu ku ishaara waa isimka aakhirkiisa alif laazima ay taalo soo muusan dhihin wahiyo munqalib aliftaasi can waawin bay ka soo gadoontay aw can yaa-in bay kasoo gadoontay ow masiidatun saddexdaas qaybood waayo inay masiid ay tahay iyo inay tahay munqaliba can xarfin asliyin wahuwa alwaaw aw ilyaa alalifu lmunqaliba can aslin alif soo gadoontay asal can waawin ayadoo waaw kasoo gadoontay maja aliftaasi waxay kasoo gadoontay maxduufada ah waaw asalkiisii rajawun buu ahaa alraja markaa uu yahay maqsuur waa bimacna naaxiya rajaa kuli shayin naaxiyatuhu shay kasta rajihiisu waa naaxiyadiisa ama waa dhinaciisa ama waa darafkiisa laakiin alrajaau markuu madan yahay waa masdaru rajaa yarju rajan alifteedii ma joogtaa mase way xadfan tahay way xadfan tahay rajan calaa wasni maada idan facan aliftaas maxaa loo jaray iltiqaa saakinayn iltiqaa saakinaynkan wuxuu ka dhex dhacay alifta iyo tanwiinta oo ah nuun saakina ah aliftiya a waxay noqotay xarfu maddin saas daraaddeedaa loo jaray laakiin jaritaankaasi waa nudqiga ee kitaab ahaan waa u joogtaa rajan rajawn qafan oo jeegada ah min qafawn a laga keenay wdaliilu calaa dalika aliftan inay tahay munqaliba can waawin waxaa u daliil ah suuratu tahniya tahniyada suuradeeda rajawaani qafawaani alalifu lmunqaliba can yaain alifta iyadoo ya soo gadoontay hudan calaa wasni fucan aliftaasi waa munqaliba can maada canyaa markeedii hore hudaayuun ay ahayd haada muxuu idin shaqlaa ya waa fatxida waa fatxina fatxaas waa khalad marka hudaayuun waa inuu saas dhaho hudan markeedii hore hudaayuun saasay ahayd haada waa gudan tahay kadib maxaa dhacay taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qowlahu faquliba lifan hudaa uu noqday nuuntii saakinada ahayd iyo aliftii baa kulmay kadibna hudan ayuu noqday raaxaan asalkeedii raaxayun bay ahayd sidii hadda soo marnaa loo iclaaliyey raxanna waa dhagaxa wax lagu shiito yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hudayaani raxayaani tasniyadan muxuu keenay inuu ku tusiyo raxan alifteedu inay tahay munqaliba can yaain hudan alifteedu inay tahay munqaliba can yain walow kaanat munqaliba can waawin laqiila maadaa qudawaani raxawaani saasaa lihi lahaa haddaba taniyada iyo jamaca ashyaada asalkooda ay u celiyaan taskiirkuna waa sidoo kale taniyada iyo taskiirka iyo jamaca ashyaada asalkooda ay u celiyaan alalifu lmasiida alifta la ziyaadiyey taas waxay ahayd alalif lmunqaliba can aslin ziyaadatun lililxaaq ayadoo ilxaaq loo ziyaadiyey artan mulxaqun bijacfar jacfar bay mulxaq ku tahay artan alifta u danbayda wuxuu leeyahy wa zaa'id waxaana loo ziyaadiyey lililxaaqi bijacfar artan wasankeedu muxuu noqonaa haddaba arta wasankeedu muxuu yahay facla hamzada u horeyda marka waa faulkelimihii ra-duna waa cayntii ta-duna waa laamtii wasankeeduna waa facla mulxaqun bijacfar bisababi ziyaadati alif aliftaas waxaa loo ziyaadiy lilxaaqi bijacfar miczan oo ah ariga alifta u dambayda waa zaa'idaة lililxaaqi bidirham miczan wasankeedu muxuu noqonaa haddaba ya miimtu waa faulkilimihii iska jir haye ficla aliftu laakiin iltiqaa saakinayn darteeday ugoyay soo maaha iltiqaa saakinayn darteeday ugoyay ficlan ay noqonaya markaas miczan ayib aakirka marka waa in la tanwiiniyo miyaysan ahayn ila aliftan meesha taallaa litaniih maaha hadday litaniih ay ahaan lahayd miyaa la tanwiinin lahaa lama tanwiiniyeen ila alifu waa sarfiga way mancidaa ama tanwiinta way mancidaa maxaa la dhihi lahaa hadday tahay litaniih micda arda saasaa la dhihi lahaa liannaha maanica min atanwiin laakiin haddaa aragtay miczan iyo ardan haddaa aragtay waxaa ogaatay aliftani inaysan ahayn litaniih ee ay tahay lililxaaq mulxaqun bidirham bisababi ziyaadati alif ziyaadatun lita'niis ayadoo ta'niis loo ziyaadiyey xublaa wasankeedu muxuu yahay fuclaa ma la tanwiininaa xublan ma la dhihi karaa sida midii hore ardan iyo miczan aanu dhehaynay maxaa dhacay aliftaana lita'niis ah wa hiya maanica min asarfi saas daraaddeed xublaa oo ayna dhahdo suqraa ziyaadaة liلtaktiiri fi xuruufi اlkelima kelimada xuruufteeda ayadoo alifta loo ziyaadiyey waxay faaideen oo ah in xuruufta ay badido keliya abacthara cadiimu اlkhalqi abuuristiisu ay weyntahay yani dakmi ah qabacthara alifta u dambayda wuxuu leeyahay waxaa loo ziyaadiyey litaktiir waana saas waaye qabacthara marka wasankiisu muxuu noqonaa facallala kumahra waa nooc miraha ka mid ah kumahra aliftaas waxaa loo ziyaadiyey litakhiiri xuruufi اlkelima alismu اlmaqsuuru bayna asamaaci wاlqiyaas isimka maqsuurka ah samaac iyo qiyaas inta udhaxayda ma samaaciya ma qiyaasiya mase labadaba waa isugu jiraa alismu maqsuur samaaci isimku marka wuxuu uqaybsamaa maqsuurka ah samaaci iyo qiyaasi alismu lmaqsuuru samaaci huwa majaalu nadari luqawiy ninka luqawiga ah waa meesha aragtidiisu ay ku jeedo wa muhimmatuhu ninka luqawiga ah muhiimadiisuna waxay tahay jamcu haadihi alfaad alfaadaas inuu soo ururiyo wa haadaa tajiduhu fi lmucjamaat alfaaddaas iyadoo lasoo uruuriyana waxaad ugu tegee qawaamiista qaamuusyada wa minhu waxaa ka mid ah alfataa ninka dhalinta yar athara ayaad ugu tegee waxaa ka mid ah isimka maqsuurka ah oo samaaciga ah alfataa athara athara waa maxay carada turaab wa minhu qowluhu tacaalaa wamaa taxta aharaa alxijaa waa maxay caqliga alfataa wasankeedu marka muxuu yahay fataa facal taraana facal xijaana fical asanaa asanaau ma aha asana facal waaye markuu maqsuur yahay waa bimacnaa rifca sarraynta maya asana markuu maqsuur yahay waa bimacna daw waa iftiinka ah laakiin asanaau markuu mamduudka yahay waa bimacna rifca waxaa markaa farqiga u dhaxeeya asana oo maqsuur ah iyo assanaa-u oo mamduud ah markuu mamduudka yahay waa bimacna rifca sarayn laakiin asana marka uu yahay oo maqsuurkuu yahay waa iftiinka wa minhu tacaala yakaadu sanaa barqihi yadhabu bilabsaar sanaa barqihi hilaaciisa iftiinkiisa الrajا waa kii aan soo marnay aلraxana waa kii aan soo marnay alsm اlmaqsuur اlqiyaasiyu isimka maqsuurka ee qiyaasiga ah walahu awsaan muxadada wuxuu leeya awsaan maxduud ah walahu nadiiru min alasmaa'i saxiixa isimka maqsuurka qiyaasiga waa isimka asmaada saxiixa a nadiir ku leh wamaa qabla alxarfi alakhiiri xarafka ugu dambeeya waxa ka horeyna maftuuxun uu yahay wa huwa majaalu camali sarfiy waa ninka sarfiga ah meesha uu ka shaqeeyo wa min alawsaani alqiyaasiyati fiihi isimka maqsuurka awsaantiisa qiyaaska ku ah waxaa ka mid ah masdaru facila allaasim facila oo laasim ah masdarkiisa isimka maqsuurka waxaan u qaybinay qiyaasi iyo samaaci samaaci waa wixii carabta laga maqlay oo qaacido mutaridana aan ku soconin laakiin qiyaasigu muxuu yahay isimka maqsuurka ah ee qiyaasiga ah waa isim kale nadiirun min asaxiix mid asaga ku ah oo saxiix ah qabla aakhirkana maftuux ka ah nadiirkaa ah, saxiixa ah qabla aakhirka waa inuu maftuux ka yahay si uu midkan u waafaqo ilaa midkan maqsuurka alifta umuu dambaydo alifta waxa ka horeeyana waa fatxo nadiirkiisa marka saxiixa ah waa inuu ahaado maftuux maa qabla alaakhir ayib waana inuu qaacido sarfi ah oo la yaqaano uu ku socdo waa inuu qiyaasi yahay macnaha amiladaana ka fahmi doontaa marka masdaru facila jawiya jawan jawiya wuu cishqiyey wuu jeclaaday jawan cishqin miyuusan masder ahayn ayib saxiixiisa asifa asafan qadiba qadaban qadiba wuu carooday facilo oo laazima soo maaha facilo oo laazima masderkeedu muxuu ahayaa jamaaca faclun mase facal ya facaluu ku imaan jiray ee markuu mutacadi yahay ayuu faclun ku imaan jiray haddaba asifa asafan taan asafan masderkaas qiyaas ma yahay mase qiyaas ma aha qiyaasuu yahay sax walaala haddii marka la helo wax sidiisa oo kale ah oo maqsuur ah waa la waa maqsuur qiyaasi ah oo maqsuur qiyaasi muxuu yahay maqsuur qiyaaseedu wuxuu yahay nadiir min asaxiix uu leeyahay oo qaacido ku socda ayib fatan ma soo geli kara hadda fatan ma dhihi karnaa waa maqsuur qiyaasi ah yah seen u dhahaynaa facal waa ku socdaa laakiin masder ma yahay masder maaha facal fatan masder maaha de waa ism ism maqsuur waaya nacam saas lagama wado waxaa ula jeednaa maqsuurka qiyaasiga waxaa ula jeednaa isimkan maqsuurka ah wuxuu leeyahay nadiir min asaxiix mid isaga lamida oo saxiix ah muxuu kula mid yahay tusaale ahaan masderinimada hadduu jamc yahay jamacnimada isim faacil hadduu yahay tusaalaan isim faacil maftuux maa qabla alaakhir waa inuu ahaado midkaas kale waana inuu qiyaas ku socdo waa inay isleeyihiin marka waxaasna waa inay iska leeyihiin mafhuum soomaa markaasa qiyaas ku magacaabi kartaa maqsuurkaas dayib marka fatan hadda ma dhihi karno waa qiyaasi in kastoo midkaan ay isku adde masder masder islama aha nadiir min asaxiix ma laha oo qiyaas ku socda intaa ma la fahmay ayb asifa asafan ay isleeyihiin camiya caman jawiya jawan camiya caman isimka maqsuurka ah dabala soco waa jawan iyo caman waa maqsuur qiyaasi ah waxayna isleeyihiin asafan fical oo jamcun lificlatin ah ficlatun jamaceeda wuxuu ku yimaadaa kisratun kisar fitnatun fitan ixnatun ixan miyaysan ahayn ficlatun maxaa lagu jamciyaa fical ficlatun oo fa kasrisan tahay cayntuna ay reeban tahay jamceedu fical waa inuu ku yimaado jamcu kasraheeda maxaa ka mid ah firyatun firan maqsuur ma yahay mase ma aha maqsuur waa yahay ma qiyaasiya mase waa samaaci wuxuu ku yidhi milu qirbatun qirab oo kale waaye qirbatun qirab iyo firyatun firan waa isleeyihiin nadiir ibna saxiix sooma laha nadiir ibna saxiix uu leeyahay see nadiirkiisa u noqday haddee firan jamcu firyatin sooma aha qirabna waa jamcu qirbatin jamacnimada iska leeyihiin mid kastoo kamidana ficlatun buu jamcu yahay ayb haddaba qirab inay firan isla yihiin waa fahanay qiyaas miyay qirab ku socotaa hadda qiyaasay ku socotaa maxaa yaele waxaan soo sheegnay ficlatun jamceedu inuu fical yahay qiyaasay ku socotaa marka xilyatun oo quruxda ah xilan ayadana waa maqsuur oo qiyaasi ah fucad oo jamcun lifuclatin fuclatun jamceeda fuclatunna waxaa lagu jamciyaa fucal غurfaة غuraf soo maaha dumyatun duman dumyatun oo ah waxa carruurta ay ku cayaaraan oo boombalaha aan dhahno waxaa lagu jamciyaa duman kuswatun oo ah dharka la xihanaha kusan ayaa lagu jamciyaa milu غurfati غuraf ayay ku socotaa idan duman waa maqsuur qiyaasi ah maxaa yeele nadiir min asaxiixi buu leeyahay oo ah guraf xaggee nadiir ugu noqday mid kastoo kamid a soo jamc ma aha jamcu fuclatin soo ma aha qurafna hadda waa qiyaasi qaacido muطarid uu ku socdaa oo la yaqaano oo inuu jamc u yahay ah fuclatun ism mafcuul mima zaada calى halaaثa isimka mafcuul wixii saddex ka badan mucطan waa maqsuur qiyaasi ah maxaa dhacay mukram ayay isleeyihiin mucطan waa maqsuur qiyaasiyuu ku yihi waa maqsuur qiyaasiya see u see u noqday nadiir min asaxiix buu leeyahay oo ah mukram xaggee nadiir uga yahay mid kasta oo labadooda kamida miyuusan isi mafcuul ahayn mima zaada calى halaaثa miyuusan ahayn ayib mukram ma qiyaasiya mase waa shaad waa qiyaasi ilan waxaan soo sheegnay isimka mafcuul mima zaada calى halaaثa inuu calىa wasni اmudaarici uu ku imaanaa qabla akhirkan in la fatxinaa miyuusan qiyaaskii ku soconin oo ku socdaa ya awalkana miim zaaida la dhigo mucdan ism mafcuul waaye mid waxa la siiye waaye ism mafcuul waaye oo laga keenay min ucطiya ya mucطan waa isi maqsuura oo qiyaasiya ah. waxayna isleeyihiin mukram ayb ma dhihi karnaa waxay isleeyihiin nadiir min asaxiix oo qiyaas ku socda oo mukrim ah maxaa dhacay isma laha marka ilan waxaa shardi ah maftuux ma qabla aakhir inuu noqon karna maqsuur ma qabla alaakhir marka nadiirkiisa min asaxiixa waa inuu maftuux maa qabla alaakhir u ahdo inteeda kale nadiirna uma baahaba ilan kan waa ism mafcuul kaasna waa ism faacila afcal sifatu litafdiilin oo ligayri tafdiil afcal oo sifo tafdiil ah ama ligayri tafdiil ah aqsaa asmaa waa ismu tafdiil aqsaa midka ugu shisheeya asmaa midka ugu sareeya milu aqrab iyo abcad ismu tafdiilka muxuu ku imaan jiraya jamaaca oo mudakerka uu iska leeyahay afcal shukumi maa jirin waa isleeyihin marka nadiir min asaxiix oo maftuux maa qabla alaakhir ayuu haystaa aqrab abcad saas daraaddeed aqsaa yaasma waxaa leena waa maqsuur qiyaasi ah acmaa acshaa mismu tafdiila kaas mismu tafdiil ma aha ya mismu tafdiil ma aha waana maqsuur qiyaasi ah maxaa dhacay hadda nadiir bna صaxiix uu leeyahay oo ah milu acmash iyo axwas acmash waa maxay ninka indhaha biyaha ka deeyey axwasna waa maxay huwa اladii fii muaharati caynihi diiq isha meesha u dambaysa oo halkaas ah xoogaa isku dhowdahay qofkaasa waxaa la yidhaahdaa axwas rajul axwas imra'aة xawsa acmash camshaa shay marka tusiya cayb maxay ku imaan afcal suu kuma imaan jireen daaskooda saasuu ah. sidoo kale wixii xilyo tusiya iyo wixii lown tusiya afcalay ku imaan jireen lownka waxaa ah aswad iyo axmar iyo wixii la ah xiliyadana waxaa ka ah agxal caybtana maxaa ka ah acmash iyo axwas iyo acma iyo acshaa acshaana waa ninkii qofka habeenkii aan wax u jeedin waxaa kale oo ka mid a mascan iyo marman waa isim maqsuura oo qiyaasi ah wuxuuna ku daray afcal laakiin afcal ma ahane waa inuu yidhaahdo mafcal afcal ma ahane waa mafcal ilan mascan iyo marman afcal maaha waa mafcal saas daraaddeed kuwii hore uu soo sheegay kanna afcal uu ku daray laakiin afcal maahane waa mafcal mascan oo ah orditaanka iyo marman oo ah tuuritaanka milu madhab iyo madkl ayay la mid yihiin lahu nadiiru min asaxiix xaggee nadiir ugu yahay mascan iyo marman maxay yihiin ama masdar oo miimi ah madhab iyo madkhalna waa sidoo kale ayaguna qiyaas mu ku socdaa mase qiyaas kuma socdo qiyaasu ku socdaa ilan waxaan aan wixii yafcalu ku yimaada wixiisa miimiga ah masdarkiisa miimiga ama makaankiisa inuu mafcal ku yimaado miyaysan ahayn sidoo kale wixii yafculu ku yimaadaa waa un sidii wa hunaaka meeshaas awsaanun ukhra awsaan kale baa jirta taraknaaha aan ka tagnay ikhtisaaran soo gaabin darteed anuga ka tagnay wallahu aclam markaas ka joogo